asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha c d ga alansaari studio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu alfaslu thaamin alimaanu birusuli calayhim asalaam cashirkii sideedaad ama fasalkii sideedaad alimaanu rumayn birusul eebba rusushii uu diray la rumeeyo calayhim cala arusul rususha korkooda asalaam nabadgelyo ha ahaatee yu'minu lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay bianna allaaha eebba weyne tacaalaa korahaaye qad istafaa eebba inuu doortay min annaasi dadka xaggooda wuxuu ka doortay rusulan akhyaar uu diray oo dadkana ka mida wa awxa waxyi buu dejiyey iyo qur-aan ilayhim ila arusuli waxyi u dejiyey wuxuu u waxyooday bisharcihi eebbaweyne sharcigii uu addoommadiisa u jideeyey uu rususha u waxyooday waxaahida eebba waa ballamay ilayhim min arusul rususha wuxuu u ballamay biiblaaqihi iblaaqi sharci sharcigii gaarsiintiisa oo ay ummadaha gaarsiiyaan taana waxaa loola dan leeyahay liqadci xujati innaas dadka gartoodii baa la goynaya ay calayhi ebbaweyne korkiisii gar ku helaan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda inaan dadku cudurdaar ka dhiganin lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatik wanakuuna min almu'miniin si aan taa eebbaha dhow gar loogu helin baa rusushiiba la soo diray liqadci xujati rusul liqadci xujati innaas dadka gartiisa gartaa goynteeda calayhi cala allah eebbaweyne korkii ay ku gar helaan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wa arsalahum eebbe rusushii waa diray bilbayinaati xujooyin xadxad ayuu eebba la diray wa ayadahum eebbe rusushii waa xoojiyey bilmucjizaat arrimo dadka caysi geliya oo aan wax la iman karaa jirin iyagaa eebba ku ayiday ma ahaane ayuu ku xoojiyey ibtadaahum eebba rususha waa uu bilaabay binabiyihi eebba weyne nebigii ayuu rususha ka bilaabay nuuxina ka hor dadka waa qunna toban qarni baa ku jirta bayna nuuxin calayhi salaam wa bayna aadam calayhi salaam tobankaasba waa la fiicnaa nuux wakhtigiisii lasoo marka lasoo gaaray baa shirki bilowday kolkaasaa risaaladuna bilaabatay ibtadaahum eebba rususii waa uu bilaabay binabiyihi eebba weyne nebigiisa nuuxina wa khatamahum khatama arusul eebba rusushii wuxuu ku ebiyey oo uu ku dhammaystiray bimuxamed muxamed buu ku dhammaystiray sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi muxamed korkii wasalama eeba nabadgelyaha ku badiya wa annahum ana rusul rususha wain kaanuu walow kaanuu haba noqdeen rususha basharan dadba ha noqdeen uu yajri dareerayo calayhim cala arusul rususha korkooda waxaa ku dareeraya alkasiir in fara badan kana mida min alacraab waxyaalaha dadka ku yimaada albashariya ee dadka loo nisbeeyey baa rususha korkooda ku imanaya gaajaa qabanaysa faya'kuluun waxbay cunayaan waa waxa dadka qabtoo kale qoon baa qabanaya wayashrabuun biyay markaa cabbayaan xanuun baa u imanaya wayamraduun waa jiranayaan marna waa caafimaadayaan wayasixuun waa caafimaadayaan mar bay wax iloobayaan wayansawun waa iloobayaan wax wayadkuruun marna waa xusuusanayaan wayamuutuun sida dadkay u dhimanayaan wayaxyuun waa noolaanayaan intaa dad ha la wadaageen ee fahum rususha akmalu khalqillah eebba weyne uunku uumay kuwa ugu dhammaystiran wey taxaala eebba kor hali calal idlaaq guud ahaan markaan uunba wax laga tegin iyagaa ugu qiimi badan wa afdaluhum afdalu lkhalqi uunka kuwa ugu fadli badan wey bilaa istithnaa wax laga reebayaana ma wa annahu arrinkana wuxuu yahay laa yatimu inuusan dhammaystirmayn iimaanu cabdin addoon iimaankiisii dhammaystirna kaamil ma aha uma dhammaystirna ilaa biliimaan rumaynba in la helo maahaane bihim birusul rususha la rumeeyo jamiican wadartood wey rusushoo idin in la rumeeyo maahaane addoonka iimaankiisu kaamil noqon maayo jumlatan duuduub ahaan loo rumeeyo inuu rabbi rusul leeyahay saddex boqol iyo saddex iyo toban baa lagu sheegay tirsigooda guud ahaan wa tafsiilan shan iyo labaatan baa ku soo aroortay qur-aanka shan iyo labaatanka gooynimo loo barto wey jumladna saddex boqol iyo saddex iyo toban loo rumeeyo wy wadaalika arrinka aynu sheegnay lil liladila tusaalyaal baa ugu wacan annaqliya sabiya rasuul laga maqlay lasoo guuriyey waalcaqliya adilada la garanayo alaatiyati ee imanaysa wey aladilatu naqliya marka adiladii naqliga ahayd tusaalyaalkii sabiya rasuul laga maqlay ee xadiid iyo qur-aan aha ee na tusinayey arrinkaa rususha ku saabsan aynu sharaxnay awalan waxaa ugu horeeya ikhbaaruhu eebba weyne tacaala eebba korahay can rusulihi eebbaweyne rusushiisa xaggoodii buu ka waramay wa can bicdatihim bicdati rusul rususha bixinta la bixiyeyna waa uu ka waramay wa risaalatihim risaalati rusul dirista rususha la dirayna waa uu ka waramay intuba fii qowlihi eebbaweyne hadalkiisa gudihii ayuu uga waramay wuu yidhi walaqad waxaa dhaba bacadnaa inaan bixinay fii kulli ummatin ummad la arka dhammaanteed gudaheed rasuulan baan bixinay oo reer la dayacay ma leh qola la arkoo dunida mar ku dhaqnay rasuul baa loo diray iyagaa ka dhashay nuux markii laga bilaabo walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi marka reer cad lagu xijiyo wa ilaa caadin akhaahum huudan reer tamuud marka lagu xijiyo wailaa hamuuda akhaahum saalixan reer madyan markii lagu xijiyo wailaa madyana akhaahum shucayban id qaala muusaa liqowmi markaa mid la arkaba reerku ka dhashaa loo diroo laga dhex bixiyey xibaaradii lala bixiyey waatana ay rususha giddigood isku raacsanaayeen an icbuduullah eebbaweyne caabuda baa rasuul walba lala diray wajtanibuu taaguud eebbaweyne ka soke waxa la caabuda ka dheeraada taaquud waa maa yucbadu min duuni illah eebba weyne ka soka waxaa la caabudo dhan min jinnin aw insin aw basharin xadgudub aw xajarin aw madarin malaa'ig hadduu yahay iyo keyrkeed farqi male sababta kelimatu dagaa xadgudub wey waa wax la heer dhaafiyey marka cibaadayay ku kooban tahay eebba weyne keligii isaga markii la dhaafsiiyo oo ilaah keyrkii la aadiyo kaa'inan man kaan aw kaa'inan maa kaan duqyaan bay noqonaysa xadgudub bay noqonaysa idan daaquud kullu maa yucbadu min duuni illaahi wy an icbudullah eebbaweyne ka baqa oo keligii caabuda baa rasuul kasta lala bixiyey waytanibu daaquud waxa eebba ka soke la caabudaana ka fogaadow idan an icbudullaaha waytanibu daaquud waxay la mid tahay laa ilaaha ila allah oo kale wey wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiina rusushii buu ku sheegay allaahu eebbaweyne yastafii waa doortaa min almalaa'ika malaa'igtii buu rusulan ka doortay kolka malaa'igta rusul bay leedahay rususha malaa'igta ka mida ila arusuli min albashar baa loo diraayo oo iyaga malaa'igta eebbay warka ka keenayaan bashar iyo eebbe ma xiriirsadaan wasadaqallaahu fii qowlihi wamaa kaana libasharin an yukalimahu allah ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuulan kolkaa waxa eebbe la xiriira ee warka ka keena waa alrusulu min almalaa'ika waxay warkii u keenaan alrusulu min albashar bay u keenaan waalrusulu min albasharna ilaa baqiyati albashar ayay warka gaarsiiyaan saasaa hawsha loo kala leeyahy allaahu eebba weyne yastafii eebba waa doorta min almalaa'ika malaa'igta wuxuu ka doortaa rusulan akhyaar la diro oo malaa'igta ka mida ka jibriil oo kale wa min annaas dadkana wuxuu ka doortaa rusulan basharka loo diro ka muxamadin wa ikhwaanihi min almursaliin in allaha eebba weyne haddana samiicun eebba maqlid badan limaa yuqaal waxa la yidhaha idaylkii basiirun arkid badan bimaa yufcal wax la sameeya dhammaantii wey markaasaa rusushiina hadday bashar ahay amay malaa'igahay muu dhammaantood la socda waxay sameeyaan arkaya waan u maqlayow wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiina rusushii buu ku sheegay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii carab ama kufaaru qurayshin markay inkireen ay nubuwadiiyo risaaladii dafireen baa eebba yidhi inaa anaga eebba rabulcizati waaljalaal ba awxaynaa waxayoonay ilayka adiga ayuha rasuulu lkariim nebi maxamedun annaga eebbaa baa adiga ku waxyoonnay kamaa sidii si lamida aan awxayna ugu waxyoonnay ilaa nuuxin oo lagu bilaabay risaalada iyo wanabiyiin nebiyaal min bacdihi nuux ka dambaysay kolkaa adiga waxyiga lagu waxyooday wax cusub ma aha qariibna ma aha jadiidna ma aha nuux laga soo bilaabo iyo intii ka dambaysay eed adiga u dambaysay muxameda intiinuba annaga eebbaa waa idiin waxyoonay markaa nebiyaasha hore maayan diidanayn isagay diidanaayeen kolka taa doqonnimo wey isagaaba afdaluhum wa ashrafuhum isagaaba ah wa afdalu lkhalqi cala aliطlaaqi nabiyunaa famil can ishaqa aw ishiqa khilaaf iyo hadal iyo muran meel iska dhig uun eebba idaylkii nebi maxamed baa ugu fadli badow inaa annaga eebbaa baa awxayna waxyoonnay oo u warsheegnay ilayka adiga maxameda waxyiga anaa kuu sheegay kama awxayna saan ugu sheegnay war ilaa nuuxin nebiyullaahi nuux iyo wanabiyiin nebiyaal min bacdihi nuux ka dambaysay wa waxaan u waxyoonnay ilaa ibraahim baan u waxyoonnay wa ismaaciil wain ibraahiima wa isxaaq wain ibraahiima wayaxquub waina isxaaqa walasbaaq carruurtii kalena annagaa u sheegnay waxyiga wey wa ciisa nebi ciise ayaan u waxyoonnay wa ayuub nebi ayuubna waa u waxyoonnay wa yuunus nebi yuunusna waa u waxyoonnay wa haaruun baanu u waxyoonnay wa ibni daawuud yaan u waxyoonnay wa aataynaa daawuud daawuud gaar ahaan waxaan siinay zabuuran kitaab kaamilow wacdiyo waana mirana amaa axkaamta towreed bay ku sugnayd oo kolkaa nebiyullaahi daawuud towreed buu ku shaqayn jiray oo axkaamta midatana tasbiix iyo wardi iyo eebaamaan bay ahayd wa aataynaa daawuud daawuud waxaan siinay zabuuran kitaabka magaciisa zabuur la yihaa wa rusulan rusulyaal badan qad waxaa dhaba qasasnaahum inaan rusushii sheegnay akhbaartooda iyo ummadahooda iyo waxay la kulmeen calayka ayuha rasuulu lkariim adiga rasuulkee maxameda dushaada rusul badan ayaan ku sheegnay sida shan iyo labaatanka lagu sheegay qur-aanka oo kale min qablu hadda ka hor baan warkoodii dushaada ku akrinay wa rusulan kuwo kalena lam naqsushum ma aanu sheegin warkooda calayka korkaaga maxaa sababa in qaar la sheegay qaarna aan la sheegin min baab caamil innaasa calaa qadri cuquulihim caamil innaas dadka waxaad kula dhaqantaa calaa qadri cuquulihim waxay garan karayaan haddaadan u sheegin oo wax maskadooda iyo maankooda ka weyn u sheegtid waa wareeraya idan shan iyo labaatankan rasuul oo jaziira alcarabiya meeshay nimankan ku noolaayeen shan iyo labaatankan rasuul ee qur-aanka lagu sheegay ayaa ku dhaqnay kolkaa way la socdeen intii baa loo sheegay ama adduunka intiisii kale wixii rusulee loo diray waa laga daayey caqligooda markaa ma gaarsiisnayn xuquushooda maa naaqiso ahayd aan gaari karin kolkaa waxaa loo sheegay alrusul fi ljaziira alcarabiya ayaa loo sheegay wa rusulan rusulna lam naqsushum warkooda ma aanu sheegin calayka adiga rasuulkaa korkaaga kuma aanu sheegin wakallama allaahu eebba weyne waa hadliyey isagaa hadalka ku abuuray kuna bilaabay muusa nebi muuse takliiman la hadlid baa eebba la hadlay oo u hadliyey rusulan ayaanu dirnaa eebba yidhi rususha muhimadooda dhagayso mubashiriin waxay ugu bishaaraynayaan liman aamana waxamila saalixan biljanna alla wixii eebba rumeeya camal wanaagsan sumeeya jannay ugu bishaaraynayaan wa mundiriin liman kafara waxsa wax alla wixii diida xaqa oo eebba ku gacansayda binnaari bay uga digayaan kolkaa muhimmadii rususha albishaaratu waannidaaratu wa tabliiqu wey hawshooda inay digaan oy xumo ka digaan khayrna ku bishaareeyaan dadkana diinta gaarsiiyaan baa hawshoodu tahay ama alxisaabu waljazaa-u facala allaahi caza wajal addoommahoo lala xisaabtamo waxay halleeyeen iyo waxay hagaajiyeen ka gadaal laga abaalmariyo hawshaa eebbay u gaartayu fa inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab fahal cala arusuli ila albalaaqu lmudiin rusulan baan dirnay mubashiriin farxa geliyaan dadka wabashiri ilmu'miniin bianna lahum min allah fadlan kabiiran kolkaa waxay ugu bashaaraynayaan intii xaqa rumaysay bay janni iyo wanaag ugu bishaaraynayaan waa mundiriin waa ay digayaano inta xaqa diidayna cadaab bay uga digayaan sababkana waxaa wey lianlaa yakuuna inuusan uba ahaanin linnaasi dad idaylkii cala allaahi eebba weyne dushii xujatun gar tuqaalu la yidhaah bacda rusul rusul haddii la diray ka gadaal gar la sheegtaa waa dhammaatay maa ja'ana min bashiirin walaa nadiir ma dhici karto faqad jaa-akum bashiirun wanadiir waa idin yimidu qolo markaa la dayacay ma leh kolkaa xujadaasi waa la dabargooyey wa kaana allaahu eebbaweyna wuxuu ahaa hadeerna yahay dibna u ahaanaya xasiisan eebba uunkiisa ka adag oo gobonnimo aan dhacayn baa eebba leeyahay xakiiman eebba maamul wanaagsan ee murti badan ee wax la arkaba meeshuu ku habboon yahay dhiga wa fii qowli eebba weyne hadalkiisa gudihii uu rususha ku sheegay laqad waxaa dhaba arsalna inaanu dirnaa eebba yidhi rusulana ruslana qiro kalow rusushannadii baan dirnay bilbayinaat garcad baanu la dirnay wa anzalna waxaan dejinnay macahu maca rusul rususha la jiriddeeda layskama un dirin alkitaab kutub baanu la dejinnay iyo walmiisaan cadaalad iyo garsood liyaquuma annaasu dadka inuu isu taago bilqisti garsoor laa tadlimuun walaa tudlamuun waa cadaalatullah eebbaweyne cadaaladiisii uu addoommadiisa u jideeyey inaan qofna la dulmin laa tadlimuun idinka waxaad dulminina walaa tudlamuun sidaasaa rususha inta loo diray kutub xaq iyo cadaalad ka buuxdo oo lagu wax qaybsadana buu u dejiyey wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisiina wuu ku sheegay wa ayuub wadkur ayuha rasuuluulkariim waxaad u sheegtaa ummadda ayuuba min ambiyaa'i bani israa'iil wey nebiyillaahi ayuub u sheeg ummadda id naadaa goor ayuub dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay wuxuuna yidhi annii aniga ayuuba masaniya duru dhib baa i taabtay xanuun adag baa i haya wa adiga eebbaweynaa baana arxamu araximiin inta naxariisata eebbaha ugu naxariis badan adiga wey markiiba xanuunkii waa laga fayday wa fii qowlih eebba weyne hadalkiisa gudihiina rusushuu ku xusay wamaa arsalna eebba ma aanu dirin buu yihi qablaka ayuha arasuuluulkariim adigan maxameda horta min almursaliin rusulyaal mid ka mida ma aanu dirin waa markay gaalada ay nabiga kaga dhigeen dhaliil waxbaad cuntaa maa lihaada arasuul ya'kulu acaam wayamshi fi laswaaq rasuul baan ahay buu leeyahy markaa cuntadii buu cunaya suuqii buu lugaynaya marka hadday la socdaan taariikhda rususha kulligood saasay ahaayeen rususha waa socon jireen waxna waa cuni jireen ee taariikhdii rususha yayan waxba ka aqooni wamaa arsalnaa ma aanu dirin qablaka adiga horta min almursali rusul yaa la diray ma aanaan dirin ilaa haddaanu dirnay annahum rususha layaakuluuna acaam raashinkay cuni jireen wamaa jacalnaahum jasadan layaakuluuna acaam wamaa kaanuu khaalidiin ooma derbi aan wax cunin bay ahaan jireen maya wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna acaam wamaa kaanuu khaalidiin mana ayan waari jirin ee sida basharka ayay u dhiman jireen kolka waxbaad cuntay iyo suuq baad martay iyo waad jiratay iyo waxma haysatid waxaa dhaliil maahu ilaa haddaanu dirnay annahum rusul layaakuluuna atacaam kun gurigay cuni jireen wayamshuun waxa ay socon jireen fil aswaaq suqyaal gudahoodna waa socon jireen ka baqiyati albashar basharka intiisa kale bay arrimaha kula mid ahaayeen kolkaa falaa calayhim fii daalika dhaliil iyo ceeb kuma ayle waa sunnatullaahi fi lbashar wax la cuno wax la cabo la socdo wa fii qowli eebaweyne hadalkii gudihiina rusushii buu ku sheegay walaqad waxaa dhaba ataynaa inaanu siinay muusa ibna ximraan nebiyullaahi muuse waxaan siinay tisca aayaatin sagaal mucjizaanu siinay bayinaatin cad cad ee fas'al rasuul alla weydi bani israa'iil nebi yacquub awlaadiisa bal waxaad weydiisaa id uu muuse u yimid banuu israa'iil isagoo mucjisooyinka tirada badan wata alaya wa fii qowlih eebbaweyne hadalkiisa gudihiisiina wuu ku sheegay rususha hay-addan u dambaysa shanta ululxasmiga la yihaa bay taabanaysa oo rususha ugu qiimi badan waa kuwa kan shantiiba wadkur ayuha arasuulu waxaad ummadda u sheegtaa id goran akhadnaa qabanay min annabiyiin nebiyaal xaggood waxaan ka qabanay mihaaqahum mihaaq markaad maqashid alcahdu almu'akadu imaa bilyamiin aw bishuhuud aw bilkitaaba mar intii la ballama la kala tagaa jirta waxa aan yeella la yihaa marna ballankii waa la adkeeyaayo meeshii lagu ballamay waa la ysku dhaarsadaa in ballankaa la fulinayo baa ballamid la ballamay iyo dhaar la isdhaarsaday la isku dara markhaati baa loo yeelaa wixii lagu ballamay baa markhaati loo yeelaa qoraal baa la kala qaataa markaasi cahdi ka deg mithaaq buu noqonay kolkaa ballan adag oo qoraal baa eebbiyi rusushii kala qaateen waid akhadna goortaanu qabanay min annabiyiin nebiyaal xaggooda mithaaqahum ballankoodii adka wa minka adiga maxameda baanbalan adag kaa qabtay wa min nuuxin nuux baan ka qabtay wa ibraahiim baan ballan ka qabtay wa muuse baan ka qabtay wa ciise baan ka qabtay ibna maryam maryama wiilkeeda ah kolka waawilcasmi qoladii ugu qiimi badnayu waxaa lagula ballamaayana waa tabliiq inay diinta ummadahooda gaarsiiyaan si hufan u gaarsiiyaan baa lagula ballamayo wa akhadnaa waa qabanay minhum shantaas ululcasmigaa miithaaqan ballan adag qaliidan qalabsan liyas'al inuu hadhow qiyaamo eebba weydiiyo assaadiqiin dadka runta sheegay can sidqihim runta xaggeedii baa la weydiinayaa oo waxay rususha ku ballameen ay fuliyeen ay ku run sheegeen waa laga abaalmarinaya wixii ballamadii eebba ka baxay sida gaaladoo kale alastu birabbikum qaaluu bala ballankaasaa jiray kolka ballankii bay ka baxeeno rabbinimadii eebbe bay u diideen waxaan rabbinimo mudnayn bay ku nabeen idan ballankaas kuwa ka baxay yaa eebbe sheegaya waacadda eebbe waa diyaargareeyey bilkaafiriin inta xaqa diiday xadaaba naar aliiman xanuujisa baa eebbe u diyaariyey daliilkii koobaad waa ka ee naqliga ah ka labaad ee naqligaa laba ikhbaaru rasuul rasuulkii warramidii sala allahu calayhi wasalam eebbaweyne rasuulka korkii naxariisiya nabadgelyo ha ku badiye can nafsihi naftiisii buu ka warramay wacan ikhwaani walaalihii xaggood buu ka warramay min alambiyaa nebiyaale walaalihii iyo waalmursaliin kuwii la diray fii qowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisa gudihii buu uga warramay isaga iyo walaalihii kaloo nebiyaala ama rusula wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka waa mutafaqu calayh imaamu bukhaari iyo imaamu muslim laba sheekhayn baa warisay maa bacatha allaahu eebbaweyne ma dirin min nabiyin nabi nabi eebba ma dirin ila haddii eebba nabiba diray andara nebi la arkaba dig qowmahu qolada loo diray wuxuu uga degay alacwar ilaabe alkadaab been badan waa lasii sheegay almasiix socodka badane addajaal been ku doodidda badan inuu ilaa yahay socodna badan yahay been ku doodid badan yahay wuxuu ka bilaabayaa tilaabada koobaad waxbaan weli cayb u leeyi waa la maqlayaa goorta loo hogaansamana waa dallaxanay baan ahay buu leeyi goorta loo hogaansamana waa dallaxa buu yidhaahdaa goortaasaa la jejebiyaa nabi ciisaa dilay marka alaxwar ilaade alkadaab mubaalaqa wey been sheegidda badna almasiixa socodka badna addajaal been ku doodidda badna dajaalku been ku doodid wey buu nabiga ku sheegay wa fii qowlihi nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay nebiyaasha uu yihi laa tufaadiluu ha kala kormarinina bayna alambiya nebiya ha kala kor marininow inay kala fadilo yihiin ma anfinayso waa jirta walaqad fadalna bacda annabiyiina calaa bacdin maa soo aroortay rususha sidoo kale waxaa soo aroortay tilka arusulu fadalnaa bacdahu calaa bacdin laakiin anlaa yaqaan adiga wixii lagu kala fadilay ma taqaanin fadliga waa darajo laisdheerya oo rasuulka kan waxbaa la siiyey kana lama siinin kolka ilaahay bixiyey baa yaqaan kolka adiga inaad rusushii giddigeed rumayso oo u samaato baa lagugu waajibiyey nebi muxamedna daba kacdid ee inaad rususha loolamisid isgarab dhigtid kala dulmarisid aada xolaad iyo xugda abuurtid sida yahuud iyo nasaar oo kale ha yeelin laa tufaadilu ha kala qiimaynina bayna alambiya nebiyaal dhexdood wey wa fii qowlih nebiga qowlkiisiina waa uu ku sheegay lamaa sa'alahu haddii nebiga uu weydiiyey abuudarin alkhifaariy saxaabigii jaliilka ah baa wuxuu yidhi can cadadi alambiyaa rasuul allow nebiyaal tiradood intay dhan tahay waalmursaliin intaasaa la diray oo minhum nebiyaal ka mida maxay yihiin faqaal wuxuu nabiga yidhi nebiyaal mi-atun alfan boqol iyo labaatan riwaayo kale boqol labaatan iyo afar boqol kun iyo labaatan kun waa nebiyaala waalmursaluuna minhum inta rususha ahe la dirayna halaahu mi-atin waxa weeye saddex boqol wa halaathata cashara iyo saddex iyo toban haadaa bacdu xadiidin akhrajahu bnu xibbaan fii saxiix ayaa bixiyey wa fii qowlih nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay rususha wuxuu yidhi waladii eebba weynaan ku dhaaran nafsi aniga maxameda naftayda ay biyadihi eebba weynaha gacantiisa ku sugan tahay cibaaradaasuu nabiga ku dhaaran jiray tan waxay ku tusinaysaa qirid la qiray rubuubiyada iyo cadamatullaahi casa wajal in wax la arkaba wigi eebba gacanta ku hayo oo wax eebba maamulkiisa ka baxsan iyo milkigiisa inuusan jirin markaasaa nebigu leeyahay waaladii nafsi biyadih kolkaa waa tacdiim lilaahi caza wajala eebba la weyneeyey calaa qudratihi wa milkihi wa jabaruutihi wa tasarufihi calaa cibaadihi waladii eebbaan ku dhaaran nafsi aniga naftayda ay biyadihi allaha gacantiisa ku sugan tahay low anna muusa haddii nebi muuse kaana uu ahaan lahaa xayan mid nool maa wasicahu uma waasac noqdeen nebi muuse ilaa an yatabicanii inuu i raaco macnayn dadka ay ay raacsan buu ka mid noqon lahaa intaa kama bateen wey wa fii qowlih nabiga hadalkalaa laga haya daaka ibraahiim uu yidhi ninkaad sheegaysaan ibraahiim mid baa ku yidhi yaa khayra albariya unkii u khayr badnaayo markii lagu yidhi sidaa nabiga buu yidhi daaka ibraahiim khayr alberiya ibraahiimu daaka kaa khayra alberiya ibraahiimu lamaa qiila lahu haddii loo yihi nabiga yaa khayra albariya kolkaasuu ibraahiim ibraahiimu tawaaducuu u yeelayey iyo kibir la dagaalamid wa ilaa fa huwa afdalu min ibraahim isagaa ibraahim ka fadli badan tawaaducan isjilcin uu nabiga u yihi minhu xaggiisa uu ka tawaaducayo sala allahu calayhi wasalam wa fii qowlih nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay uu yihi maa kaana licabdin addoon uujidi ma aha oo daw umal iyo gar an yaquula inuu yihaa inii aniga khayrun anaa ka fiican min yuunis ibni mataa nebi yuunus oo saynu hore qisadiisa u taabanay isagoon la farin loona ruqsayn ayuu kaala lahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye canhum nebiyaashii buu ka warramay leylata alisraa habeenkii nabiga la dheelmay id jumicuu rusushii baa la kulmiyey iyo nebiyaashii lahu nebiga ayaa loo kulmiyey hunaaka meeshaa lagu dheelmiyey bibeyti ilmaqdes beytilmaqdes baa lagu kulmiyey kolkaasuu wasalla nebiga tujiyey bihim bilambiya nebiyaashii buu tujiyey imaaman isagoo horjooga wa lahum nebiyaash kamaa sidii annahu nabiga uu wajada u helay fi samaawaat ilaryaalka markuu sii dhex marayey gudahooda wuxuu ka helay yaxya nebi yaxye wa ciisa nebi ciise wa yuusuf nebi yuusuf wa idriis nebi idriis wa haaruun nebiyullaahi haaruun wa muusa wa ibraahim baa samada ugu tegey oo markuu guddigood ku tujiyey baytulmaqdis halkaasuu ku maxsalaameeyey samaduu koray kuwana laga sii hormariyey oo ku soo dhoweeyo albaabada u taagna wa akhbar wuxuu nabiga sheegay canhum rusushaasuu ka sheegay iyo waxamaa wixii mushaahadahu nabiga arkay min xaalihim iyaga xaaladooda yuusuf qurux buu ku tilmaamay haaruun garwey ayuu ku tilmaamay kolkaa nin la arkaba da-duu maraayey iyo wuu tilmaamay saasuu u sheegay wa fii qowlih nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay rususha uu yidhi wa ina nabiyallah eebbaweyne nebigii daawuud kaana daawuud wuxuu ahaa yaakul mid cuna min camali yadihi nebi daawuud gacantiisa wixii uu ku sameeyey uu cuni jiray uusan gacantiisa ku samayn kuma dhowaan jirin saddex iimaanul balaayin dad badan rumayntooda min albashar bani aadamka ka mida min almuslimiin inta eebba u hogaansataya iyo wa kayrihim muslimiin kuwaanan ahayno min ahlilkitaab kitaabka ahalkiisa yahuud iyo nasar ka mida min yahuudin reer yahuud iyo wa nasaara reer nasaarba birusulillah eebbaweyne rusushiisa rumeeyey iyo wa tasdiiquhum iyaga rumayntooda tasdiiqii aljaazim ee go-na aan shaki ku jirin birisaalatihim rususha diridda la diray ay rumeeyeen wa ictiqaaduhum iyaga ictiqaadintooda kamaalahum kamaala rusul rususha kaamilnimadooda ay ictiqaadiyeen iyo wasdifaa'ullah eebbaweyne doorashadii uu lahum nusuusaa doortay saddexdaa daliilba adiladii naqliga ahayd noogu filan aladilatu alcaqliya daliilyaalka caqliga ee garaadkaana ka waxaa u horeeya rubuubiyatuhu eebba rabbinimadiisa uunka u uumesantees maamulayo iyo wa raxmatuhu eebba weyne naxariistiisa tacaalaa korahay uu addoommadiisa u naxariisanayo baaba takhtadiyaani labadaasaa keenaysa irsaala rusulin rusulyaal diridood bay keenaysaa minhu eebbaweyne xaggii laga diro ilaa khalqi eebbaweyne uunkiisa xaggooda loo diro liyucarifuuhum inay rususha baraan dadka birabbihim rabbigii abuuray inay baraan wayurshiduuhum rususha inay hanuuniyaan ay toosiyaan dadka ilaa maa shay ku toosiyaan fiihi shayga gudihiisa uu ku sugan yahay kamaaluhum dadka dhammaystirnaantooda alinsaaniy ee loo nisbeeyey wa sacaadatuhum dadka dhuroobiddooda fil xayaatayn labada nolol gudahooda ay ku dhuroobaan al-uulaa nolosha hore adduunka wathaaniya ta labaad ee aakhirow laba kawnuhu eebba ahaantii tacaalaa korahaye khalaqa u uumay alkhalqa uunka una uumay licibaadatihi inay caabudaan id qaala haddii eeba yidhi asakaadka uunka wajalla weynaaye wamaa khalaqtu ma aanan uumin aljinna qabiilka magacaa leh ee reer jinni la yidha iyo walinsa qabiilka magacaa leh ee reer insi la yidha ilaa liyacbuduun inay caabudaan waxaan ahayn uma uumin haddii eeba yidhi fahaada dadkaan la uuma inay alla caabudaan yaktadi wuxuu keenayaa istifaa'a rusul rusul doorashadeed wa irsaaluhum rususha diridooda liyucallimuu inay baraan alcibaada dadka unka addoomaha kayfa hab inay baraan ay yacbuduunahu dadka eebba u caabudayaan tacaalaa eebba korahay wa yutiicuunahu ay u adeecayaan id tilka taas hiyo almuhima iyadaa dan culusa alatii muhimada uu khalaqahum eebba uunka u umay min ajlihaa ajli lmuhima muhimadaa daraaddeedu oo cibaadadiia saddex ina kowna thawaab is abaalmarinta qiyaamo wanaag la ysku abaalmarinayo waalciqaab wa kowna alciqaab isciqaabidda qiyaamo la ysku ciqaabayo muratabayn ay ka dhalanayaan naftii dembi lagu wasakheeyey baa amruna yakhtadii keena irsaala rusul rusulyaal diriddeedu masaladan muhim weeye saddexaad maxay muhim u tahay waxaad ogaanaysa masiirkaaga ayuha alinsaan ama hayatiinkaaga meeshay arrintaadu ku dhammaan labadaba gacantaada ay ku jiraan marka weligaa mid ha ku fikirin cidaan adiga ahayn inay wax kuu qabato taa ku fikirin inay wax ku yeeshaana ha ku fikirin kolkaa masiiru linsaan qofka bani aadamka aayatiinkiisa ah fii yadihi gacantiisu ku sugan yahay waa siduu adduunka markuu jooga u dhaqma isaga unba xaggaana u masiira biqowlihi tacaala baa u daliil waa dhaartay eebe toban dhaarood buu dhaartay tobankaa dhaarood maxaa ka dambeeyey qad aflaxa man sakaaha waqad khaaba man dasaha waa kaa masiirka washamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waannahaari idaa jallaaha waallayli idaa yakshaaha wasamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa daxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaha intaas maxaa loo dhaaranaya qadaflaha waxaa liibaanay man zakaha naftiisa qofka hufa biliimaani saxiixi waalcamali saalix xumaha qofka kala dagaalama oo dembiga iyo macsiyada iyo xaqdarada qofka naftiisii kala dagaalamee hufa iimaan suuban iyo camal suuban labadaana ku dhaqa naftiisa kaa inuu liibaanay dhowr goor baa eeba ku dhartay yaa marka inkaari ku dhacday waqad khaaba waxaa gurigii baay oo hoogay man dasaaha qofka naftiisii wasaq ku dhex abaalay dembi iyo kufri iyo macsiyo ku dhex kolka intaad adiga naftaada kufri iyo gaalnimo iyo macsiyo iyo dembi ku dhexabaasha baa lai faragodaya mid baa fariqa igu duubaya beenta ow ee shayddaan baa intuu god kugu ritay oo ku ugaartay haddana kaa dhexadlaya isagii baa ku leh waad moodi doontaa wax ma ah aw hebel baa kaa horey aw hebelna waa kaa dhuuman doona inuu kaa dhuuman doonana qur ka akhriso yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi yawadu lmujrimu low yaftadi min cadaabi yowmaidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiican huma yunjiih kolka uu hebel intuu islaamtiisii ka cararo ilmihiisii ka cararo ma adiga kuu joogsanayo faraq kugu duubayo dabaan ka kac fadhiga ogow masiirkaaga hayatiinkaa gacantaadu ku jira kamaa tadiinu tudaan saad maanta u dhaqantaa lagu abaalmarinayo nin shiikha culima baa nin boqore weydiiyoo yidhi sheekh ma ii sheegi kartaa waxaan aakhiro mudan doono markaasuu yidhi adigaba waa taqaan maxaad iga weydiinaysa markaasu saa ku aqaanaa wuxuu akriyey faama man dagaa alxayaata addunyaa faina aljaxiima hiya almaawa waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha anafsa can ilhawaa faina aljannata hiya almaawa dhaqankaadaa iga yaqaan dhaqankaaga labadan kee tahay amaa mandaqa haddaad magaxdoo garoortay kibirtay rabbi dardartay rasuul dardartay diinta dafirtay amaa mandaqa qofka kibra ee mayaxee garoora wa asara alxayaata addunya aakhiradan uga baxa uma shaqeeyo maskaxiya maankuma hayo u halgami maayo adduunyuu doortay iyadiiyu ka mashkooshaya fa ina aljaxiima hiya almaawa wa amaa man khaafa qofka ka cabsada maqaama rabbihi rabbigii horgeynta la horgeyn doono see u muuqanaysaa taas waxay u muuqanaysaa wixii eebba kaa xarimay markaad ka hakato wixii eebba ku faray ku dadaasho inay cabsi kugu jirto waa muuqataa laakiin eebbaan ka baqaya warkiisana kuma jiro oo wuxuu ii diray ku dadaali maayo wuxuu iga reebayna ka dhowrsan maayo waana ka cabsanaya beenta yaad igu sheegi taas khoof waxaa la yidhaa ismaqlid eebba lagu xirnaado amaa man khaafa maqaama rabbihi isagoo adduunka jooga horgeynta eebbe qofka ka sii baqa ilaah baa lagu horgeyn doonaa wuxuu ku abuuray inaad caabudid maxaad ku jawaabi doontaa oo kolkaa wanaha nafsa naftiisa adduunka uga reeba can ilhawa baatilka jecesha xaqdarada kufriga macsiyada ay nafta jeceshahay ka reeba naftiisa fa ina aljannata hiya almaawaa jannaa la geynayo idan jannadaada iyo naartaada gacantaada ay kuugu jiraan meen xaggaa iska dhi allaahuma hal ballaqtu wa idiin sheegay intaad wax isku qastaan waxaad tidhahdeen hebel baa iga horreeya waa kana kitaabka ina kowna tawaab abaalmarinta ahaanteeda iyo walxiqaab isxanuujinta muratabayn waxay ka dhalanayaan calaa aathaari taaxa ilaah warkiisii la yeelay raadkeeda baa sawaabku ka dhasha waalmacsiya rabbi lagu gacansayray waa ciqaabka ka dhasha fi nafsi nafta gudaheeda bitadhiiri hufid naftii la hufo iyo watadfiya wasakhayn dembi lagu dhex duugo baa amrun talaa yakhtadii keena irsaala rusul rusul yaal diridood wa bictati alambiyaa nebiyaal bixintood lianlaa yaquula annaasu dadka inuusan odhan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda inanaa annaga yaa rabbanaa rabbiganow lam nacrif ma aanan aqoonin wajha taacatika taacadaada siday tahay ma aanan aqoonin xataa nutiicaka aan ku adeecno walam nacrif maanu aqoon waja macsiyatika xaasintaadana wejigeeda maanan aqoonin xataa natajannabaha aan ka dheeraano walaa dulmalyo maantana laysdulmi maayo cindaka agtaada falaa tucadibna hana cadaabin oo fatakuuna waxaa u ahaan lahayd lahum dadka alxujatu gar cala allaahi eebbaweyne korkii bay gar ku heli lahaayeen tacaalaa korahaye fa kaanat waxay ahaatay haadihii arrinka xaalan xaalad bay noqotay iqtadad keentay bicdata rusul rusuyaal bicintood biqadci lxuja gartii baa la goynayey cala alkhalqi unka korkiisa qaala tacaala waa soo marnay eebbaa yidhi rusulan baan dirnay mubashiriin u bishaareeya dadka wa mundiriin una diga lianlaa yakuuna inuusan uba ahaanin darteed linnaasi dadka calallaahi eebbaweyne korkii xujatun gar bacda rusul rusulyaal kadib wa kaana allah eebba wuxuu yahay casiizan alla uunkiisa ka adago xakiiman maamul wanaagsan oo murti badan taa guud ahaan ba yahay alfaslu taasic cashirkii sagaalaad baynu gallay wuxuu ku saabsan yahay alimaanu birisaalati muxamed gaar ahaan nebi muxamed diridii la diray rumayn la rumeeyo sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi muxamed korkii wasalama nabadgelyaha allaha ku badiyo yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay biana annabiya nabiga alumiya habartii loo nisbeeyey magiciisuna muxamed yahay ibni cabdillaah aabbihii wey ibni cabdilmudalib agoogii wey abkowgii baa cabdilmudaliba alhaashimiy qowsku ka dhashee hoose wey alqurashiy ciddii u ka dhashee dhaxa wey alcarabiy reerkii koro wey almunxadir abtirkiisa uu ka soo hoobto min sulbi ismaaciil ismaaciil ibni ibraahim ayuu ka hoobta alkhaliil ibraahiimkii eebbe kalgacaladiisu u baraxlaay calayhi ibraahim korkii assalaam nabadgelyo ha aatee huwa muxamedka aynu tilmaanay caabadullah eebba weyne addoonkii wey wa rasuuluhu miduu eebba diray wey arsalahu eebba weynaa diray ilaa kaafati innaas dad wadartiis ayaa loo diray axmarihim kooda guduudan wa abyadihim kooda cad wa khatama wuxuu eebba ku dhammaystiray binubuwatihi nebi muxamed nebinimadiisa annubuwaat nebinimadiisa hotay ee la samayn jiray baa isaga lagu gebagabeeyey wa birisaalatihi diridii rususha la diri jiray baa isaga lagu gebagabeeyey alrisaalaat risaaladihii la diri jiray oo falaa nebiya nebi wax la yidhaah bacdahu maxamed kama dambeeyo walaa rasuul mid la dirana maxamed kama dambeeyo ayadahu eeba wuxuu ku adkeeyey bilmucjizaat mucjizooyin culus kun iyo dheeraada baa lagu ayiday wafadalahu eebba waa fadilay moxamed calaa saa'iri alambiya nebiyaal wadartood korkood ayuu ka fadilay kamaa fadala sidii eebba u fadilay ummatahu moxamed ummadiisa oo annagaa ah, calaa saa'iri alumam umadyaal dhammaantood korkood uu ka fadilay farada wuxuu eebba waajibiyey maxabatahu moxamed jacaylkiisa oo la jeclaado wa awjab ilaah wuxuu addoomaha ku waajibiyey taacatahu maxamed warkiisa yeelidiisa wa alzam waxaa eebba ku dhajiyey mutaabacatahu maxamed raacidiisa wa khasahu eebba waa gooni yeelay muxamed bikhasaa'isa arrimuu ku gooni yeelay an lam takun u ahaanin liaxadin qofna siwaahu isaga ka soo haray minhaa arrimahan lala wadaagin waxaa ka mid a alwasiila janno magaceed wasiilo la yihaa keligii baa waalkawnsar darkii baa ka mida waa imanaya waalxaw wa isla midkii waalmaqaama almaxmuud goobtii lagu mahdinayey ee ummadda uu isaga shafaacadiisa eebba ku kala wadayey wadaalika arrimahaynu sheegnayna biladilla daliilyaal baana tusinaya annaqliya rabbiya rasuul laga maqlay waalcaqliya iyo kuwa garaadka alaatiya ee iman doona aladilatu naqliya adilada naqligaa shahaadatuhu eebbaweyne qiridii tacaalaa korahaye wa shahaadatu malaa'ikatihi eebbaweyne malaa'igtiisa qiimiga badan qiridooda ay lahu nabiga alliya malaa'ig ba u qireen calayhi korkii asalaam nabadgelye ha ahaatee bilwaxyi in eebba waxyi u keenay bay alliya malaa'igta isla qireen fii qowlihi tacaalaa eebbaweyne hadalkiisa u eebba yidhi subxaana hadday mushrikiintii ku diideen kuna yidhaahdeen waxyina laguguma dejin laakiin illaahu hase yeeshee eebbaweyne maa yashhad qiraya inaad rasuul waxyii lagu dejiyey tahay wey bimaa kiibuu eebba ku qiraya uu anzala eebbaweyne dejiyey ilayka adiga uu ku dejiyey anzalahu eebbaweyne qur-aankii waa dejiyey bicilmihi ogaan eebbe uu og yahay ayaa lagu dejiyey waalmalaa'ika malaa'igtii oo dhanna yashhaduuna waa ku marag furayaan nabi inaad tahay rasuul tahay waxii lagugu dejiyey koorta ay eebbiya malaa'ig ku marag fureen miyaad markhaati kale uga baahan tahay wakafaa billaah eebbaa kaafiya shahiidan marag fur kugu kaafiyo wey laba ikhbaaruhu eebba weyne warramidii tacaalaa eebba korahaye can cumuumi risaalatii nebi maxamed rasuulnimadiisa inay guud ahaan tahay uunkoo dhanna wada camimayso baa eebba sheegay wa khatmi nubuwatii eebba weyne nebinimadiisii in moxamed lagu khatimay ee baa sheegay wa wujuubi taacatihi nebi moxamed warkiisa in la yeelo inay waajib tahay ee baa sheegay wa muxabatihi nebi moxamed kalgacaladiisa inay waajib tahay ee baa sheegay wa kownu inuu nebiga yahayna ee baa sheegay khaatama nebiyiin nebiyaal mid dhammaystiray fii qowlihi eebba hadalkiibuu ku sheegay jalad qudratu eebba qudradiisaa weyn yaa ayuha annaas dadowsaad u dhan qad jaakum waxaa idiin yimid alrasuul rasuul sharaf badan oo maxamed la yihaah oo laydiin diray baa idin yimid bilxaqi warcadna waa idinla yimid min rabbikum rabbigiin xaggiina waa uu kala yimid ee fa aaminuu rumeeya khayran idin fiicane lakum idinka bay rumayntiisu idin fiican tahay wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisiina uu ku sheegay uu yihi yaa ahlalkitaab kolka hore yaa ayuhannaas bay ahay dadoo dhan baa lala hadlay haddana si gaar ahana kuwa ahlu kitaabka yahuud iyo nasar ee wax ismoodaya baa si gaara ah loola hadlay waxaa tihin lama arko haddaydaan maxamed rumaynoon raacin wey yaa ahlalkitaab kitaabka kuwii hore loo siiyo qad waxaa dhaba inuu jaakum idin yimid rasuuluna rasuulka nagii baa idin yimid yubayin rasuulku wuxuu caddaynayaa lakum idinka xaqii iyo runtii calaa fatratin goonaan korkeed min arusul aada rusul ka goodeen iyadoo qadar shan boqol iyo dheeraad la fara madooba baa isagu idiin yimid an taquuluu inaydaan oran lianlaa taquuluu aw karaahata an taquuluu inaad ku hadashaan nicideed baana laydinku soo diray hadhow aad tidhaahdaan maa jaa-ana nooma imaan min bashiir axad khayr noo sheega walaa nadiir xumo mid nooga diga inaydaan oran ee faqad waxaa dhaba jaa-akum inuu idiin yimid bashiirun faraxgeliya oo muxameda wa nadiirun diga oo muxamedow wa fii qowlihi eebbaweyne qowlkiina uu ku sheegay rasuulka wamaa arsalnaaka ayuha arasuulu lkariim kuma aanu dirin ilaa raxmatan naxariisun baanu kuu dirnay lilcaalamiin un idaylkii aad u naxariis tahay wey wa fii qowlih eebbaweyne hadalkii gudihii huwa waxaa rabbi kar lagu caabudaa aladii allaha baxasa bixiyey fi lummiyiin carab gudaheed rasuulan mid la diro minhum iyaga ka dhashay hawshiisu waa macay yatlu wuxuu akriya calayhim umayiin korkood aayaatihi alfaada aayaatihi aayaadkii ee badejiyey lafdiyaalkoodii buu ku dul akriya wayusakiihim waa u hufaayo dembigi iyo xumaha wuu kala dagaalama ka gadaalna wayucallimuhum cilmigii wey wuxuu baraa alkitaab qur-aanka axkaamta lagu sheegay waalxikma iyo xadiidka nabiga wa inhu arrinka wuxuu yahay inay kaanuu carab ahaan jireen min qablu intaan maxamed u iman horteed la fii dalaalin baadi gudaheed mubiin iska wa fii qowlihi eebbaweyne hadalkiina nabiguu ku xusay tabaaraka rabbi hufna eebla wa tacaala dhaliil idaykeed rabbi ka sarre muxamadun rasuulullah eebba miduu diray wey wa fii qowlih eebba hadalkiina nabiguu ku xusay tabaaraka waxaa khayrkiisu batay aladii allaha nasala dadejiyey alfurqaan qur-aanka xaqa iyo baatilka iyo xaalaasha iyo xaaraamta iyo saxiixa iyo faasidka iyo iimaanka iyo sharkiga kala saara furqaan kuna dejiyey calaa cabdi addoonkiisa maxameda korkiisa ku dejiyey liyakuuna inuu addoonka u noqdo lilcaalamiin uun idaylkii nadiiran dige wa fii qowlih eebbaweyne hadalkii gudihii maa kaana muxamadun maxamed maaha abaa axadin nin aabihii maaha min rijaalikum raggiina ka mida walaakin ha yeeshee rasuula allah eebbaweyne miduu diray wey wakhaatama nabiyin wakhaatima nabiyin laba qira wey nebiyaal ninkii u dambeeyey wey wa fii qowli eebbaweyne qowlkii ayuu ku xusay nabiga mucjizadiisii buu sheegay iqtarabat isaacatu saacatii qiyaama dhowaatay wanshaqa alqamaru dayixii kala dillacu wa fii qowli eebbaweyne qowlkiisa gudihii buu mucjizadii ku sheegay inaa anaga eebbaweyna wa acdaynaaka rasuul allow ku siinay alkawthar darkii weyna innagaa ku siinay wey wa fii qowli eebba weyne hadalkiina mucjizadii baa lagu sheegay wala sawfa dib dambe maa yucdiika rabbuka rabbigaa waxaad jeceshahay ku siin doonaa oo fatarda goortaasaad adiguna raalli noqon doontaw wa qowli ayuu eebba ku sheegay mucjizadiisii xasaa eebba weyne mudan an yabcadaka inuu adiga ku bixiyo rabbuka rabbiga maqaaman goob maxmuudan uun idaylkii kugu mahdiyow wa qowlu eebba weyne hadalkii uu eebba yihi subxaana qul waxaad tidhaahdaa rasuul suubanow in kaana hadduu yahay aabaa'ukum sideed wey haddaad sideedan hore alliga rasuul iyo jihaad ka jeclaato wa qowli eebba weyne subxaana eebba weyne ceeb yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo atiicunlah eebbaweyne warkii yeela wa atiicu rasuul rasuulka warkii yeela buu eebba yidhi wa qawlih eebbaweyne hadalkii uu yidhi qul waxaad tidhahdaa rasuul allow in kaana hadduu yahay aabaa'ukum aabbayaalkaydin dhalay wa abnaa'ukum wiilasha aada dhasheen wa ikhwaanukum walaalaha idinla dhashay wa aswaajukum naagaha aada qabtaan wa cashiiratukum xigtadiinna idiin dhow iyo wa amwaalun xoolo iqtarabtumuuha aada shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi atakhshawna ka cabsanaysaan kasaadaha rakhiisideeda iyo siirjabiddeeda iyo wa masaakinu aqalaha dhisateeno tardownaha aada aqalaha raalli ka tihiin sideeddaa hadday noqdaan axabba kuwa la jacayl badan yahay ilaykum idinka dadka min allaahi haddaad eebba sideedda ka jeceshihiin wa rasuulihi haddaad rasuulka sideedda ka jeceshihiin wa jihaadin dagaalamid haddaad sideeddaa ka jeceshihiin fii sabiilihi eebbaweyne jidkiisa gudihii lagu dagaalamo litakuuna kalimatullaahi hiyo alculya inay diinta sare marto haddaad sideeddaa ka jeceshihiin fatarabasuu in yar isuga wey xataa yaatiya allah inta eebbaweyne uu kala yimaad biamrihi amar waxaa laydinka qabanayo wey waa goodikii ugu daraaw wa fii qowli eebbaweyne qowlkiisiina waa ku sugnayd uun ummadan ummadaha kale uga kormariyey kuntum waxaad ahaateen yaa ummata muxamed muxamed ummadiisii khayra umma ummata ugu khayr badan ukhrijad lasoo bixiyo linnaasi dad dibad loo keeno idinkaa ugu fiican wey waa kii lamaa daca allaahu litaacatihi biakrami arusuli kunaa akrama alumami isagii hadduu noqday akrama arusul baana nana noqonay akrama alumam wa qowlih eebbaweyne hadalkii uu yidhi wakadaalika saad aragtaan baan jacalnaakum hadaatiin ummatu maxamed waxaan idinka yeelay ummatan ummad waasaatan akhyaara fiicnaan badan litakuunuu inaad u ahaataano shuhada'a markhaati cala annaas dad korkii baad ku marag furi doontaan wayakuuna arasuul rasuulka maxameda wuxuu ahaan doonaa calaykum korkiina shahiidan mid idiin marar furow wa qowli rabbi hadalkii laa ilaaha gar mid lagu xaabudo ma jiro ilaa huwa eebba ma ahaane uu yihi qul waxaa tira in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha eebba weyne kuwa jecel faatabicuunii iraaca yuxbibkumullah eebba weydin jeclaanaya wayakfir lakum eebba weydiin dhaafaya dunuubakum dembiyaalkiina oo idiin dhaafayaw wallaahu aclam